الحمد لله الذي أعلى أعلمنا الإسلام بالسنة رفع بها عن القلوب الأكلة والصلاة والسلام على نبينا محمد القائم إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمانة للناس ومنا أما بعد فهذا هو الدرس الخامس من الكتاب الخامس من دروس الدورة الحديثية التأصيلية وهو عمدة الأحكام من كلام سيد الآدم كتاب الطهارة يوم الماضي أو احنا بلغنا كتاب الصلاة باب المواقيت عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال وحد حدثني وتابعي إليه باب المتشابه ورد الاتصال يوم وكأبي عمرو هو الشيباني مع أبي عمرو هو السيباني والله أبو عمرو الشيباني يا أبو عمرو السيباني السيباني وكان مختلف iyo مختلف mid noqdo ka kalena u noqdo muttafiq iyo mukhtalif abu camr oo isku mid shaybaan iyo saybaan baa kala duwan waxaa la isku dhahdaa mutashaabih marka labadaa la isku magaciisuna waa sacd ibnu iyaas qaala wuxuu hi xadadanii saaxibu haadihi daar ninka gurigan u saaxiibka ah baa ii sheekeeyey wa ashaara bijadihi gacantiisa wuxuu ku tilmaamay ilaa daari cabdillaahi bni mascuud radia allahu canhu gurigii cabdillahi bni mascuud meeshuna waa kuufagu qaala wuxuu hi cabdullahi bni mascuud sa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaa weydiiyey camali camalkeeba axabu ila allaahi ilaahay loogu jacayl badan yahay qaala wuxuu ihi asalaatu waa salaad calaa wakhtiha wakhtigeeda la tukado ayuu ilaahay ugu jeceliyey qultu waxaan ku idhi uma ayu maxaa ku xiga qaala waxau idhi biru lwaalidayn labada waalid in loo samafalo qultu waxaan ku idhi uma qaala wuxuu ihi nabigu aljihaadu fii sabiili اllah jidka alla in loo jihaado qaala wuxuu ihi xadaanii bihinna arrimaha waxaa ii sheegay rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam walow istazadtuhu ziyaado haddaan ka dalbi lahaana la zaadanii waa ii ziyaadin laha yacni haddaan sii u wadi lahaa jihaadka maxaa ku xiga waxa weeye nebigu diyaar buu ii ahaa xadiidkan masaa'il badan baynu ka faa'iidaysanaynaa kow waxa ka ah waxa weeye salaadu inay wakhti leedahay sida ilaahay kitaabkiisana ku sheegay ina الصalaaةa kanat calى اlmuؤminiina kitaaba mawquuta ay mafruuضa fii waqti mucayan taa waa ka faa'iidaysanayna waxaa kaloo looga faaiidaysan laga faa'iidaysanaya salaada wakhtigeeda in la tukadaa inay ka mid tahay cibaadooyinka alla subxaanahu wa tacaala ugu jeceliyey axabu اlcibaadaati ilى اllah wa axabu اlacmaali ilى اllah inay waxa weeye tahay sida xadiiu umi farwa oo culimmada qaar ay xasan ku tilmaameen uu tilmaamayo iyo xadiiu cabdilaahi bni mascuud riwaayaadkiisa abi daawuud iyo ku yimi xaakim iyo ibnu khusayme iyo ku yimi waxa uu lafdigiisu ahaa ayu lcamali axabu ilى اllah qaala aلصalaaةu fii أwali waqtiha innaga waxay noo taalla asalaatu fii waqtiha salaadda xilligeeda la tukado laakiin xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa xadiidkaa kale iyo riwaayaadka xadiiثu cabdilaahi bni mascuud ee ka baxsan bukhaariya muslim waxay caddaynayaan fii awali waqtiha waxayna inoo caddaynaysaa ishkaal culimmada qaar keeneen oo axabu wa afcalu tafdiil markaa laba shay buu ilaahay kala jeclaanayaa laakiin waa la kala jecel yahay labadaba waa la jecel yahay marka haddii la yidhaahdo axabu acmaali ilى اllah alsalaaةu fii waqtiha ilaahay acmaasha wuxuu ugu jecelyahay salaada wakhtigeeda in la tukado culimmadaasi waxay yidhaahdeen waxaa laga fahmayaa alsalaatu fii hayri waqtihana salaada xilligeedu baxayna iyada lafteedu inay wanaagsan tahay laakiin waxaa laga sii jecelyahay salaada xilligeeda in lagu tukado marka taa waxay naga anfacaysa waxaa looga jeedaa fii awali waqtiha sida riwaayaadka kale tilmaamayaan salaada wakhtigeeda lagu tukado waxaa kaloo lagu jawaabaya culimmada qaar ku jawaabeen axabu laysa calaa baabi afcalu tafdiil laysa calaa baabi ilaahay uu jecel yahay baa looga jeedaa laakiin uu ugu jecel yahay loogama jeedo waxaa kaloo lagu macnayn karaa in la yidhaahdo hadda muqaarana ma taallo allana subxaanahu wa tacaala wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabu ilaya waan soo marnay mima aftaradtuhu calay ilaahay wuxuu jecel yahay wuxuu waajibiyey marka salaada wakhtigeeda in la tukada ilaahay baa waajibiyey jacaylka ilaahay uu jecel yahayna waa sidaa wey marka acmaasha kale la jidayey loo eego ee laga hadli maayo hadda salaada wakhtigeedii laga bixiye laga hadli maayo adigu macaanidaas way ku sugan tahay laakiin waxaynu qaadanaynaa kanba haddaynu qaadanno acmaasha ilaahay ugu jecel yahay waxaa ka mida asalaau calaa waqtiha salaada oo waqtigeeda la tukado amaaha ilahay ugu jecel yahay inaad waajibkii ka soo baxdo salaadiina tukato waqtigii inaad ilaaliso salaada wakhtigeeda in la tukado lafteeda kala fadli badan oo aakhir alwaqti iyo awal alwaqti keebaa fadli badan awal alwaqti baa fadli badan waayo qofka dadejiyey wasaaricu saabiqu baadiru degdega amarkaasuu qaata markii wakhtigu saa u soo galay buu tukaday waxaa weeye cuhdadii iyo waajibkiina waa kaga dhacay marka almubaadara ayaa meesha ku sugan iyo wakhtigii uu soo galay qofku inuu si degdega imtiaalkii u qaatay wakhtiba wakhtiguu ka horeeyana waa ka fadli badan yahi ugu fadli yar sabab la'aan qofku inuu wakhtiga ugu dambeeya uu salaadii tukado taasi waa masalo masalada labaad waxaa la tilmaamay acmaasha ugu fadliga badan salaada xilligeeda la tukaday marka laga yimaado biru lwaalideyn walibana saad maqlayseen mar walba waxaan ku celcelinaya acmaasha ilaahay ugu jecel yahay bay ka mid tahay waayo axaadiis badan ayaa lagu tilmaamay ayu اlcamali afضal qaala iimaanu biاllahi warasuulih qiila uma maada qaala xaju mabruur xadiid kale ayu اlcamali afضal ayu اlslaami khayr waa la macne tuطcimu الطacaam wtaqra'u الsalaama calى man carafta wman lam tacrif ayu alcamali afضal way badan tahay axaadiistaas mid walbana masaa'il baa lagu tilmaamay see laysu waafajinaya si aynu u soo dhowayno dhammaantood waa min afضal اlacmaal waa acmaasha ilaahay ugu jeceliyey waxaa kaloo lagu jamcinaya mid waliba wakhtigiisu fadli badan yihi xadiisa tilmaamaysa cunto in la bixiyo marka abaari dhacdo ama la gaajoonayo waa afضal اlcamal cunto in la bixiyo cunto in la bixiya ugu fadli badan markay taagan tahay xaalad jihaad afضal اlcamal waa jihaad in diinta iyo dadkaba la difaaco marka xaalad kale lagu jiro afضal اlcamal waa kaas sidaana waa la isu waafajiyey waxaa lagu xejiyey biru lwaalideyn labada waalid loo samafalo kitaabka allana aad bay ugu badanta ilaahay hadduu yidhaahdo wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa waxaa daba taalla wa bilwaalidayni ixsaana wa aiicu اllah haddii la yidhaahdana wa aiicu rasuul baa daba taalla wa aqiimu الsalaa haddii la yidhaahdana wa aatu الzaka baa sida badan daba taalla labada waalid in loo samafalo kadib waxaa la weydiiyey maxaa ku xiga wuxuu uhi nabigu alayhi الsalaaةu wasalaam aljihaadu fii sabiili اllah haddii la yidhaahdo oo jihaadku naftii baaba la bixinaya sidee xagga dambe loo dhigi jihaadka dee naftii baaba la bixinaya inaad ku dhimataa laga yaaba dad jihaadka gasho soo ma marka diinka laga yimaadana waxaa ugu qaalisan waa nafta wey marka naftii baad hibaysa waana waajib ama kifaaya ha noqdo ama cayni ha noqdo culimmadu waxay leeyihiin jihaadku wax mar walba taagan maaha waa marka xaalad dagaal taagan tahay laakiin waalidku ma xilli baad ka nasanaysaa sida jihaadka looga nasto salaaddii ka war wakhtigeeda in la ilaaliyo subax iyo galab iyo habeen baa ku dul taaganta markaa shayga soo noqnoqonaya culayskiisu leey haygu mar hadduu soo noqnoqonayo noqnoqoshadiisaasi culays badan bay leedahay sidaasaa fadligaa loo siiyey walidaalika bisha ramadaan markay soo gasho kii aan salaada tukanayn ramadaanna xitaa tukanayn ma soomaa uu soomay oo ixiisaa buu u qabaa koob iyo toban bilood buu ka maqnaa laakiin shantii salaadood loogu taagheli maayo maantao dhanna waa gaajaysayi sababtu waa maxay salaadu way ku soo noqnoqonaysa way dul taaganta marka shaygu hadduu soo noqnoqdo culayskiisuu leeyahy dee waalidkuna mar walba isagaa ka horeeya jihaadka waayo waalidka loo samafalaa waa fardu cayn jihaadkuna xaalado gaara mooyaane waa fardu kifaaya fardu caynkuna waa ka horeeya fardu kifaaya waxaa kaloo xadiiskaynu ka faaidaysana saynu arkayno camaladu siday u kala fadli badan yihiin wa an caaishaa radia allahu tacaala canha qaalat waxay tidhi laqad kaana rasuulu اllahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa yusallii mid tukada alfajra salaada subax fayashhadu macahu waxaa kala soo qaybgelayay oo soo xaadirayay nisaaun dumar oo min almu'minaati muminaadka ka mida ah. muminaat waa sifatun kaashifa macno cusub inoo faa'iideyn mayso oo mar hadday salaaddii subax nabiga kala soo qayb galeen nisaagaasi waa mu'minaat weey marka min almu'minaat macno cusub inooma soo kordhin waa iska ta'kiid wey sifatun kaashifa macnay sii caddaynaysa culimada qaarna waxay leeyihin min almu'minaat waxaa ku baxay almunaafiqaat almunaafiqaat baa ku baxay oo dee xilligaa dumar rag iyo dumarba munaafiqiintu waa lahaayeen marka kuwaasaa meesha ku baxaya waxaa looga jeedaa min almuminaat qalba waqaalaba ظaahira wabaطina sira wajahra kor iyo hoosba kuwa muminka ka ah ayaa ka soo qayb gelayay munaafiqaadka iyo munaafiqiintuna salaada subax way ku cuslayd aثqل الصalaaةi calى اlmunaafiqiin salaaة الصubحi wa salaaة اlcishaء u hi nabigu alayh الsalaaة wasalaam fayashhadu macahu waxaa kala soo qayb gelaya nisaaء dumar oo min almuminaati dumarkii muminaadka ahaa ka mida ah. mutalaficaatin xaal ay yihiin kuwo isku duuduubay oo ku duuduuban bimuruuihinna go'yaashooda liidimaha leh almuruud waa jamcu mirin ama murin waa go'yaal liidima leh mutalaficaatna waa isku duuduubay way huwadeen wey uma yarjicna waa u laabanayeen ilaa buyuutihinna guryahooda maa yacrifuhunna iyagoo aanu garanayn axadun axadna min alhalasi mugdi darti halas waxaa la yidhaahdaa marka dhinaca barigana iftiinku ka soo xoogoobo dhinaca galbeedkana weli madowgii uu ka sii jiro oo waxa weeye Eh, ay isfalgaleen godcorkii ama habeenkii iyo maalinkii maalinkiina bilaabmayo habeenkiina uu sii dhammaanayo eh, laakiin ay u sii badan tahay xagga madow kaasaa halas la yidhahda xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa salaadda subax in la dadajiyo oo wakhti hore la tukado eh, sida xadiidka laga faa'iidaysanayo waayo waxaa la tilmaamay nabigu calayhi الsalaau wasalaam isagoo welibana caadadiisu ahayd qiraa'ada inuu dheereeyo ayuu haddana salaada subax ka baxayey oo dumarkii masjidka ka laabanayeen iyagoo aan la garanayn marka iyagoo aan la garanayn ma inay rag yihiin iyo dumar yihiinba oo humaagunbaa la arkaya ma nin baa mise waa naag la garan maayo maa yacrifuhunna axad mise waxaa looga jeedaa inay caasho tahay iyo inay xaaskaagi tahay iyo inay walaashaa tahay iyo inay heblo tahay la garan maayo labada keebay noqonaysa kaa dambe u dhowda maa yacrifuhunna axadu min alharas waxaanay ku kala xidhan tahay wakhtiga rag iyo dumar haddii loo kala garan waayo dee habeenkii baa sii badan haddii laakiin inay dumar yihiin la garto iftiinkiibaa xooggan laakiin waxaan la sii garanayn ma heblaan macnaha dambaanay u dhowda axaadiista kale waanoo sii caddanaysa waxaynu xadiid ka faa'iidaysanaynaa dumarku inay masjidka ku soo tukanayaan wa buyuutuhunna khayrun lahun guryahoodaa u khayr badan faralkaynu ka hadlayno sunno markay tahay rag iyo dumarba guryaha fadli badan fa ina afdala salaati اlmar'i fii beytihi ila اlmaktuuba labadaba muttafaqun calayh labada xadiidba laakiin dumar marka faral laga hadlayo gurigoodaa u khayr badan jamaca inay ka soo qayb galaan in loo ogolya welibana jamacaasi haddii uu yahay salaadda subax oo kale oo dee duhurkii iyo casarkii iyo iska sahlanta laakiin salaadda subax way ka duwanta marka inay la soo tukanayaan hadday ammaan helayaan ammaan hadday helayaan cadarna aanay soo marsanayn waayo nabigu waa diiday calayhi الsalaaةu wasalaam ayuma اmra'aةi asaabat bukhuura falaa tashhad macana alcishaaء alآakhira gabadh kasta oo bukhuur isticmaashay oo uu ka urayo salaada cishee dambe waayo maqhribkana cishaa la yidhahda cishaha dambe habeenkii ah yaanay ka soo qeybgelin buuri nabigu alayh الsalaatu wasalaam marka way ka soo qeybgeli karaan haddii shuruudaha la helo وعن jابر بن عبد اللahi رضي الله تعالى عنهma qاaل wuxuu kاn النبiyu slى الله عليه وسلم nabigu wuxuu ahaa yuصلي mid tukada الظهر salaada ظهر bاlhaajirati xiliga gediidka ee cadceedu kala barhka ay joogto ama ay ku dhowdahay ee kulaylka ay tahay wاlcasra buu tukanayay ay wayuصلي الcasra wاlxaal الشhamsu qoraxduna naqiyaة ay saafi tahay xagga midabka casuus ma gelin oo gabaldhici uma dhowa waxa weeye kulaylkeedii waa xooggan yahay wahaakada wاlmaqriba ayuu tukanayay idaa wajabat marka ay dhacdo faidaa wajabat junuubuha ay saqaطat waxa weeye cadceedu dhacdo wاlcishaaa buu tukanayay nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam axyaana xilliyada qaar yucajilu waa dadejinay wa axyaana xilliyada qaarna yuakhiru waa dibdhigay intaa innagaa u soo qadarayn oo axyaana waa mansuub calى الظarfiya bificli maxduufi jawaaza yadul calayhi ma bacdahu xagga dambaa lagu sheegay kuwaasaynu usoo qadarayn axyaana wa axyaana idaa ra'aahum hadduu arka nebigu ijtamacuu iyagoo isu yimi cajala cishaha waa dadejinay waidaa ra'aahum hadduu arka abطa'uu iyagoo habsaamayna akhara waa dibdhigay marka axyaana yucajilu wa axyaana yuakhiru ayaa loo qadaray wاsubxu salaada subax waa mubtada wey marka la rafcinayo wاsubxu kaana nabiyu salى اllahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa yusaliiha mid ku tukada bikhalas iyadoo madowa oo madowgu badan yahay laakiin waagii baryey himsahimsaha markay tahay caddaankay madowgu iskalay ama wsubxa ay wa yusalii waa tukanaye asubxa salaada subax buu tukanayey kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa yusaliiha mid tukada bihalas ayuu ahaa nabigu alayhi salaau wasalaam laakiin laqab ahaan waxaa fudud wasubxu waa mubtada kaanaya waxaa ka dambeeyaana waa khabar wey laqab ahaan taasaa ku fudud ta kale taqdiir bay kaaga baahanaysa xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa xilliyadii salawaadka ayaa la sheega wax ka mid a duhurka inuu nabigu calayhi الsalaau wasalaam dadejinayay bilhaajira markay gadiidka tahay ee cadceeddu ay sidaa u zuusho bartamaha uga zuusho u iilato u jeesato xagga galbeed ayuu nebigu dedejinayay salaada duhur xilliga kulaylaha waxaa weeye xilliyada kulaylaha ayaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam amar ku bixiyey ciddii doonaysaa inay duhurka dib u dhigto abriduu bالصalaaة faina shidaة اlxari min fayxi jahannam kulaylku waa hanfigii jahannama ee iska qaboojiya iska qaboojiya oo bimacnaa duhurkii xoogaa dib u dhiga intaad ciddu ka qaboobayso waa ciddii u baahata wey laakiin waa in wakhtigeeda lagu tukadaa waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya alcasra waashamsu naqiya cadceeddii oo nool oo kulul ayuu nebigu casarka tukanayay yacni ma dibdhigin ma dibdhigin xilli horu tukanayay waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa waalmaqhriba idaa wajabat markay sidaa u dhacday ayuu nebigu dedejiyey calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideynaya cishaha nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam si ka duwan salaadaha kale ayuu ula dhaqmayey nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam axaadiis kalena waa noo iman doontaa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam cishaha waa dibdhigayey marka jamacu u kala dhiman yahay salaadaha kale lama odrhan jamacaa la eegaya oo yacshu waa xaalad gaara wey nabigu intuu dibdhigo ayuu wuxuu odhanayay inahu lawaqtuha lowlaa an ashuqa calaa ummati sida inoo iman doonta marka nebigu wuxuu caado u lahaa inuu dibdhigo wuxuu dedejinayey markuu arko jamacii oo isu dhan uu tukanayay markuu dadka culays uga baqana nabigu calayhi الsalaau wasalaam waa dedejinayey laakiin iyada waxaa afdala in la dibdhigo walidaalika hadii waxa weeye jamacu uu ku dhaafo inuu qofku waxoogaa dibdhigo ayaa fadli badan marka cishaha in la dibdhigo dumarka guryaha ku tukanaya haddaanay ka seexanayn ama aanay ilaaweyn aan jamaca la tukanayn iyo qofka macduurka ah waxaa u fadli badan halka inuu inagu toddobada iyo xoogaa ka tukanayno inuu sideedda iyo barhka sagaalkao kale gaadhsiiyo ayaa u fadli badan cishaa in la dibdhigo cishuu saas uga duwan wa can abilminhaal sayaar bni salaama qaala wuxuu uhi dakhaltu waan u galay ana aniga iyo waa abi aabbahay anadaasi waa ti kala faslinaysay damiirka mutasilka ah ciddii naxwaha gaadhay halkaas iyo isimka daahirka ah sida basriyiintu qabaan kuufiyiintu waxay leeyiin wax dhiba ma dakhaltu wa zaydun bay leeyihin kuufiyiintu dakhaltu ta'daasaa lagu lagu cadfaya basriyiintu waxay leeyihin waxaa waajiba dakhaltu ana wa zaydu damiir mutasila faasil waa in loo dhexaysiiya wain calى damiir rafci mutaصil cadafta fafsil bاdamiir اlmunfaصil aw faصili ma wbilaa faصli yarid fi الnaظmi faashiya وضacfahu اctaqid marka waa daciif buu leeyay qowlkaasi basriyiintu ku soconaya ina maalik dakhaltu waan u soo galay ana aniga iyo waa abi aabbahay calى abi barzaة اlأslamiy radia اllahu canh waa nadla ayaa magaciisa la yidhahda faqaala lahu abi aabbahay waxa uu ku yidhi kayfa kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam sidee buu ahaa rasuulkii alla yusalii mid u tukada almaktuubata salaada faralka ah faqaala wuxuu uhi kaana waa ahaa yusalii mid tukada alhajiira waa tii alhaajira la soo yidhi salaada gadiidka waa salaaddii duhr allatii taasoo tadcuunaha aad ugu yeedhaan aluulaa ta koowaad xiina tadxadu shamsu markay cadceeddu barhtamaha ka iilato ay xiina tazuul aw tamiil wayusallii waa tukanaya alcasra salaada casr uma yarjicu waa laabanaya axadunaa midkaayo ilaa raxlihi gurigiisuu ku laabanay oo fii aqsa almadiinati magaalada madiina cidhifkeeda ku yaalla walxaal ashamsu xayatun iyadoo qoraxdu ay nooshahay midabkeedu nool yahay kulkeedu nool yahay marka aqsa almadiina waxa weeye cidhifka magaalada magaaladuna dee xaafadday ahayd oo xaafadahaas meel waliba xaafad bay deganayd banu salm oo kale dee masulqiblatayn bay deganaa waa ilaa an kilomiter banu xaaria waxay deganaayeen uxud iyaguna ilaa afar kilomiter wey banu camr bni cawf laakiin masaajiday lahaayeen masaajiday lahaayeen lakiin halkan waxaa lagu tilmaamay xaafadihii ugu shisheeyey in la tegaya iyadoo cadceeddu nooshahay adceeddu nooshahay wuxuu ihi wanasiitu waxaan ilaawey maa qaala wuxuu ka yidhi abu barza fi lmaqribi salaaddii maqhrib ninka ilaaweyna waa abilminhaal maqhribkii baan ilaawey buu wuxuu ka sheegay wa kaana wa ahaa abu barza odhanaya nebiguu sheegaya yastaxibu mid jeclaysanaya an yuahira in la dibdhigo min alcishaa'i salaaddii cishe allatii taasoo tadcuunaha aad ugu yeedhaan alcatamata magaca aad ugu yeedhaan catamaduna waa mugdiga weeyi waxaana looga jeedaa marka wakhtiga cishuhu soo galo ilaa habeenka saddex meeloodoo meel loo qaybiyo qaybtiisa koowaad ay ka dhammaanayso xilligaasaa catama la yidhahda waa fiidka hore wa kaana waaha nabigu calayhi salaau wasalaam yakrahu mid diida qablahaa cisho hortii la seexanayo waalxadiida buu diidayey sheeko bacdaha cisho dabadii la sheekaysanayo wa kaana wa aha nebigu calayhi salaatu wasalaam yanfatilu mid ka gadoomo ka laabta oo ka baxa min salaati alghadaa salaadda subax xiina yacrifu marka uu garto alrajulu ninku jaliisahu ka la fadhiya ee dhinaca ku haya wa yaqra'u wuxuu ku akhriyayey salaadda subax bisittiina lixdan ila almia ilaa boqol aayadood wax gaadhaya ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam ku tukanayay xadiidkan isaguna masaa'il badan buu inoo tilmaamayaa ay ka mid tahay wakhtiyadii salaadda iyo siduu nabigu calayhi salaau wasalaam uu u dadejinayey waxaa la tilmaamay masaladii hore loo soo sheegay cishaha nabigu calayhi الsalaau wasalaam kaana yastaxibu an yuakhira wuxuu jeclaysanaya cishaha inuu dibdhigo laakiin waxaa lagu dabraya lagu xidhayaa idaa ra'aahum ijtamacuu cajal laakiin jamcu hadduu isu yimaado ma dibdhigayne uu tukanaya nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam ama uu ka dareemo culays dadka uu ka dareemo uu qadimaya nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidkani wuxuu kaloo inoo tilmaamaya salaada cisho horteed inuu nebigu diiday oo karaahiyaystay xaaraan ma ah laakiin inay tahay karaahiyo cisho hortii in la seexdo waayo qofku hadduu seexdo waa laba xaalo inuu hurdo culus galo oo salaaddii cishaay sidaa ku dhaafto ama awalul waqtigiisi u dhaafo ama cishihii badaw sidaa kaga tago ama wakhtigeeda halis uu galo ama inuu hurdadii oo bilowa cishihii u kaco dabeedna isagoo caajisaysan oo lulaysan oo tacbaana hurdo bilowgeed ku jira inuu salaaddii subax caajis ku tukado saasaa loo leeyahay cishaha la sugo yaan laga seexan waa karaahiya laakiin waxaa kaloo la karaahiyaysanayaa saama leylka waalxadiia bacdaha cisho dabadii fadhi kudirri in la sameeyo sheeko loo fadhiisto marka dee xilligaa sheekadu waxay dad in lala sheekaysto lakiin hadda waxaa la mida qolkaaga keliga intaad gasho mobilkii iyo facebookii iyo waxaa weye youtubekii inaad iska dhex gasho iyo bayjajka waa wal xadiia bacdaha way soo gelaysa waxaa kaloo meesha ka baxaya almuxaram shayga xaaraanta ah cisho dabadi iyo cisho horti waa xaaraan isagu marka isagu mar walba meesha kuma jiro waxaa laga soo reebayaa un haddii dan loo soo jeedo cilmi baad ku soo jeedaa baab asamaru fi اlcilm baa culimmadu baabaysanaya nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam iyo abibakr iyo cumar xilliyada qaar cisho dabadii inay cilmi ku soo jeedayeen marka qofkii cilmi muraajacaynaya waa wax fiican khayr buu ku soo jeedaa waxaa la mida maslaxad guud ciddii ka shaqaynaysa danguud cidii gacanta ku haysa ama dadka amnigooda ha ilaalinayo ama hawl kale ha u hayo danguud ciddii haysa iyaduna waa la mid maslaxad ciddii kusoo jeeda waxaa la mida maslaxad gaara hadduu isleeyahay intaa fiidkii fiidkiibaa waa ninkii hodheelka haystoo kale dee waxa weeye hadduu shaqaysanayo kolley waa sheekaynaya marka inuu cishaha meheraddii xidho bacdal cishihiibaaba laga yaabaa suuqii inuu xaamiya inuu caweeyo xoogaa uu sii shaqaysto waa maslaxad arsaaqdii baa kaga xidhan dhib ma leh lakiin waxaa looga jeedaa dan adduun iyo dan aakhiro labada midna iyo dan ummadeed qofkaan ku mashquulsanayn inuu waxa weeye sheekeeye maaha waxaana loo diidayaa dee salaaddii subax baa khatar gelaysa haddii la soo jeedo ama la saamaleylo salaaddii subax ayaa cuslaanaysa qofka ku cuslaanaysa ama dee kii salaatuleyl tukanayey baa laga yaabaa inuu seego waxaa kaloo xadiidka laga faaidaysanaya salaada subax shanta salaadood waa salaada ugu qiraa'ada dheer nebigu ilaa boqol aayadood wax ku dhow ayuu nebigu ku tukanaya calayhi salaau wasalaam waxaa kaloo xadiidka lagu tilmaamay salaada cishe waxaa la yidhi yadcuunaha alcatama ta aad ugu yeedhaan catama waayo cishena waa la yidhaahdaa alcatamana waa la yidhaahdaa oo xilligaas cishaha la tukado ilaa saddex saacadood oo ka dambeeya ayaa catama la yidhaahdaa catamana asalkeedu waa madowga weeye ulmada gudcurka weeye marka magaca rasmiga ahi waa alcishaa xadiidkii صaxiixaynka ku yimina nabigu waa caddeeyey alayh الsalaaة wasalaam laa taglibanakum اlأcraab calى smi salaatikum اlcishaa fainaha fi kitaab اllah alcishaa wainahum yuctimuuna biاlbil geeljiraha catama isticmaala marka ayaanay idinkaga adkaan xilligaa catama iyagu u yaqaanaan marka kitaabka allana waa min bacdi salaaةi اlcishaa ثalaaثu cawraati lakum marka geeljiruhu cishaha wakhtigiisa yaanu idinkaga qaalib noqon magaca catama ee cisho dhah buu hi nabigu alayh الsalaaة wasalaam marka ma aha waa xaaraan ma aha laakiin ilaaliya weeye magaceeda kitaabka alla lagu isticmaalay aلظuhrana yadcuunaha اlأulى ta koowaad baa lagu magacaabaa le waxay ta koowaad u tahay shanta salaadood waa maalin iyo habeen marka duhurkaa laga bilaabay casar saasaa loo wado jibriil markuu soo degay ee nebiga salaadda uu tusayey wuxuu ka bilaabay uhur buu ka bilaabay duhur buu ka bilaabay casar saasuu u waday aluula ilaahay kitaabkiisa markuu ku sheegay salaadaha shanta ah xaguu ku sheegay aayadda lagu sheegay waa xagii may xufaadii aqim الصalaaةa liduluuki الshams ilaa gasaqi اleyl marka waxaa weeye duluuku الshams waxaa ka bilaabmaya duhurkii casarkiina waa soo gelaya gasaqu leylna waxaa soo gudagelaya saddexdii kalea soo gudagelaya marka saasaa loo yidhi alula alula salaada koowaad وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu uhi يوم الkhandق maalinkii khandq dhufayska la qotay sanadkii شhanaad غaswaة الkhandq malأ allahu allah ka buuxiyo qubuurahum xabaalahooda iyo wa buyuutahum guryahooda naaran naar allah ka buuxiyo kama shagaluuna siday nooga mashquuliyeen can الصalaaةi الwusطى salaadii dhexe xatىa غaabat الشhamsu ilaa cadceedu ay dhacday wa fii lafdi limuslim waxaa ku yimi shagaluuna waxay naga mashquuliyeen can الصalaaةi اlwusطى salaadii dhexe salaati اlcasri ayay naga mashquuliyeen waa bedel ama salaati اlcasri ah bedel ama cadfu bayaan uma صalaaha nabigu waa tukaday salaaddii casr bayna almagribi wاlcishaa magrib iyo cisho dhexdii ayuu nabigu tukaday calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidkan isaguna wuxuu inoo tilmaamayaa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam siduu u danaynayey salaadda inuu wakhtigeeda tukado markii laga mashquuliyey dagaalkuna duruufihiisuu leeyihi toban kunoo ciidana iswar ka hayey salaaddii casar buu markaa ilaawey oo ka mashquulay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam haddana waa dhibsaday sida hadalkiisa ka muuqata shagaluuna can الsalaaةi اlwusطى uu habaaray nebigu alayh الsalaaةu wasalaam waxaa kaloo xadiidka ku sugan salaada casar fadliga ay leedahay alwusطى waa bimacna alأfضل wakadalika jacalnakum umaة wasaطa ay cuduula khiyaara wuxuu uhi nabigu calayh الsalaaةu wasalaam xadiidkii bukhaari wاlwasaطu alcadlu marka salaaة اlwusطى waa salaadii fadliga badnayd culimmaduna aad bay isugu khilaafeen shanta salaadood dhammaantood mid walba culimaa tidhi waa alwusطى waa tii dhexe ee fadliga badnayd laakiin xadiidkan iyo kuwa la midka waxay ku cad yihiin alwusطى xaafiduu calى الصalawaati wالصalaaةi اlwusطى si gaara baa loo sheegay inay tahay salaadda casar waayo waaba la caddeeyey salaati اlwusطى salaati اlcasri bay naga mashquuliyeen waxayna dhexdhexaad u tahay waxaa laga soo bilaabayaa salaaddii subax oo dee maalinkii bilaabmayey salaaddii duhur baa ku xigtoo maalina casarkii baa yimi makhrib iyo cishe oo habeenana waa ka dambeeyaan marka afartaas salaadood labana ay maalin tahay waa subaxiiyo maalinkii bilaabmay iyo duhurkii iyo makhrib mar haddii gabalku dhacayna habeen baa bilaabmay iyo cisho habeenana ayay udhaxaysaa intaasay udhaxaysaa waana sida loo badan yahay inay tahay salaat اlcasr taana waxaa sii xoojinaya dee axaadiis badan oo gaara baa ku timi aladii tafuutuhu salaaة اlcasr fakaأnama wutira ahlahu wamaalah man taraka salaaة اlcasr faqad xabita camaluh casarka waxaa ku yimi axaadiis gaara baa ku timi marka hiya ayaa ugu fadli badan culimada qaarna waxay salaada subax ayaa ugu fadli badan labada salaadood baa ugu fadli badan waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa salaaddii haddii ay ku dhaafto degdeg in loo soo qalleeyo oo aan la sii dibdhigay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu xasuustee loo sheegay si deg deg ayuu tukaday xadiidka maxaa la yidhi fasallaaha bayna almaqribi waalcishaa salaaddii casar wuxuu tukaday maqhrib iyo cisho dhexdii halkaa maxaa laga fahmaya in makhrib la tukaday kadibna makhrib dabadi casarkii la qalleeyey kadibna cisho la tukaday so sooma marka casarkii waxaa la tukaday makhrib iyo cisho dhexdii sida waa lagu macneeyay oo almaghriba walcisha looga jeedo labadii salaadood samayntooda laakiin macnahaasi waxaa ka xoog badan fasallaaha bayna almaqrib ay bayna waqti salaati almaqrib xilligii maqhribka la tukan jiray weli lama tukan iyo xilligii cishaha la tukanayay dhexdooduu tukaday oo xilligii maqhribka la tukanayay buu tukaday salaadii casar xilligaynu ka hadlay kadibna maqhribkii buu ka dambaysiiyey kadibna cishihii baa yimi waa fahateen sooma farqina waa u dhexeeya haddii la yidhaahdo waa labadii salaadood dhexdooda ayaa la tukaday casar waxaa ka soo baxaya sida shaaficiyadu ay qabaan laa tartiiba bayna alfawaa'id salaadihii ku dhaafay lama tartiibiyo oo la odhan maayo casar baa horreeyey waa inaan tukadaa kadib baan makhrib tukanay laakiin waxaa lagu ogol yahay inaad maqhribka taagan tukato kadibna casarkii tegey oo in la tartiibiyo siday ahayd inaanay waajib ahayn waayo xaaladda adaaga ee wakhtigeedii la tukanayo ayaa tartiibtu waajibta duhurka xilligiisii casarka maqhribka marka xilligeeda la tukanayo laakiin xilligii haddii uu baxayba oo qallo ay tahay iyadu wax dhiba male ba in la kala horraysiiyo laakiin sida xadiidkan riwaayaadkiisa kale inoo iman doona ku cad waxay caddaynayaan nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam fasala اlcasra uma sallaa bacdaha اlmagrib casarkii buu tukaday xilliguu tukanayaana waa xilli makhrib soo galay kadibna makhribkii buu nabigu ka dambaysiiyey calayhi الsalaaةu wasalaam marka asalku waa sidaas waana sida madaahibta qaar ay qabaan salaadihii tegay in la tartiibinayo axwadkuna waa sidaas allaahumma salaadii tagtay casarkii oo kale haddii makhribkii laftiisii wakhtigiisu baxay oo casarkii inaad tukato makhribna aad ka dambaysiisa aanu wada qaaday oo makhribka laftiisa wakhtigiisu baxayo oo isaguna qallo uu noqonayo marka waxay noqonaysaa makhribkii ada in laga dhigo wakhtigiisa la tukado kadibna casarkii la aleeya casarku mar walba waa ale laakiin mahribka in wakhtigiisa loo ilaaliyo waa hadduu cidhiiri noqdo laakiin hadduu labadaba wada qaadayo waa in la kala dambaysiiyaa ayaa waxa weeye xoog badan masaladana waa khilaafi saynu tilmaanay shaaficiyaduna waa fududaynayaan waajib maaha bay leeyihin walahu can cabdilaahi bni mascuud qaala wuxuu ihi xabasa way xabiseen almushrikuuna rasuul اllaahi sal اllahu alayh wasalam can ilcasri bay ka xabiseen yani ka mashquuliyeen xata axmarat ishamsu ilaa cadceeddii ay ka casaatay bimacnaa gabaldhicii ay aad ugu sii dhowaatay markaasay sii casaanaysa aw isfarat ama ay cawlanaatay waa markay bilaabmayso isbeddelkeedu bilaabma markaa isfiraarku waa xilli hore laakiin ixbiraarku waa markay sii dhacayso ugu dambeeya faqaala rasuulu laahi sal allahu alayh wasalam waxaa ui shaqaluuna waa naga mashquuliyeen can salaati lwustaa bay naga mashquuliyeen salaati alcasri bay naga mashquuliyeen mala allaahu allah ka buuxiyo ajwaafahum caloolahooda waa gaaladii iyo wa qubuurahum xabaalahooda naara naar allah ka buuxiyo aw ama xasha allaahu ilaahay ha ku gufeeyo waa buuxinta halkii naara naar allah ka buuxiyo xadiidkanina wuxuu la mid yahay xadiidkii aynu soo tilmaannay masaa'ishiisana waa tilmaamaya nabiguna waa habaar calayhi الsalaaةu wasalaam waynu ka soconayn وعan cabdالlahi bni cabaasin radي اllahu tacalى canهuma qaala wuxuu ihi actama الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam nebigu wuxuu dibdhigay oo wakhtigii gudcurka iyo catamada uu u dibdhigay bilcishaa'i salaaddii cishe fakharaja waxaa soo baxay cumar ibn اlkhaaab faqaala wuxuu ihi aلصalaaةa mansuub calى اlإغrاء ay ilzami الصalaaةa yacni nebi allow tuko yaa rasuul allah raqada الnisaa'u dumarkii waa seexdeen iyo wالصibyaanu caruurtii waa la seexday buuri fakharaja waa soo baxay nebigu wاlxaal ra'suhu iyadoo madaxiisu yaqduru uu dhibcayo oo biyo ay ka dhibcayaan yaquulu isagoo leh lowlaa an ashuqa haddaanay jiri lahayn inaan dhibayo calaa ummatii ummadayda aw cala annaasi ama dadka la amartuhum waxaan amri lahaa bi haadihi asalaa salaadan cishe haadihi saaca saacaddan inay tukadaan oo ay dibdhigaan xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa salaadda cishe saynu soo tilmaannay dibdhigiddeedu inay fadli badan tahay haddaanay duruufi iman sidaa cumarba nebiga uu sheegay u hi caruurtii iyo dumarkii jamacay sugayaanoo way seexdeen haddii guryahooda ay joogi lahaayeen cid isma weydiiseen laakiin way joogaan wey caruurtiina way wataan wayna luloodeen ee hala tujiyo nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam halkana waxaa laga faa'idaysanayaa in waxaa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cidda dabadii xaqa sheegaysaba in la baraarujin karo oo imaamkii loodhan karo dadka tuji oo shiikhii la odhan karo shiikh casharka jooji xilligii waad ku fogaatay waa lagu kala yaacaya meeshe in loo sheegi karo iyadana waa laga faa'idaysanaya xujadaan isku ogi waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya dumarkii iyo carruurtii jamca inay iman karaan xataa habeen hadday tahay cishihii waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa in dumarka iyo dadka jilicsan duruuftooda la eego waana sida ay ku dhisan tahay salaada jamaacadu man ama binnaasi falyukhafif faina fiihim asagiira wاlkabiira wadalxaaja kii baahida lahaa kii weynaa waa yeelkii dad badan baa jooga dadkaa duruftooda in la ilaaliyo can caaishaa radia allahu tacala canha ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu idaa uqiimat isalaatu salaadda haddii la qiimo wa xadara alcashaau cashadana la keeno fabda'uu ku bilaaba bilcashaa'i cashada ku bilaaba kadibna tukada can ibni cumara waxaa laga wariyey naxwahu isagoo kale oo isaguna muttafaqun calayhi ah eh, xadiidkan wuxuu tilmaamayaa haddii salaaddii laguu qiimo oo salaaddii markii la qiimay baa laguu soo dhigay cashadii laguu soo dhigay cashaduna hadda waxaa looga jeedaa sida riwaayaadka la tilmaamayaan makhribkaa looga jeedaa makhribka eh, xilligii makhribkaa looga jeedaa oo iyagu xilligaasay cashaynaya cuntooyinkan badanee la cuna may aqoon maalinkii waxaa lagu maqnaa beeraha iyo shaqada lagu maqnaa maqhribkaa la imanayey markaasaa wax la cunayey marka dee dad gaajaysan bay ahaayeenoo maantaba qatanaa xilligaasay qada iyo cashaba cunayey dabadeedna nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haddii salaaddii makhrib laydinku qiimo iyadoo cuntadai idin hor taallo waay nabigu wuxuu dareemayay baahida dadka haysa waxa weeye ku bilaaba waxa weeye cashada ku bilaaba kadibna tukada cumar bn khaaab cabdulaahi bni cumar iyadoo adaankii baxayo oo salaadii la qiimay oo imaamkii wa inahu la yasmacu qiraa'ata alimaam ayuu cuntadiisa iska wadanayay xataa hadduu jamacu dhammaanay isagoo xadiiskan dhaqan gelinaya waana ragga soo wariyey wey riwaadka qaar waxay tilmaamayaan falaa yacjal xataa yafruq yaanu degdegin ilaa uu ka dhammaysanay yani de dantiis uu ka gaadhay dantiisa ka gaadhay marka xadiidku wuxuu inoo faa'idaynayaa khushuucdu qiimaha ay leedahay waxa sidaa loo leeyahy waxaa la doonayaa adoo dee gaajoonaya cunto maantaba aad sugaysay oo urteeda iyo sinintooda kugu baxaysay baa markii laguu soo dhigay baa lagugu qiimay haddaad ka kacdo waxaa laga yaabaa dee salaaddiiba inaad ka waswaasto oo aad ku maqan tahay urteedii iyo udgoonkeedii iyo xawaashkeedii kugu baxay baa laga yaaba inaad khushuucdiiba kaga tagto waxaa la cuntadaada iska culimmada qaarna waa waajibiyeen jumhuurtu waxay leeyihin waa sunne amarkaasi laakiin ibnu xasam oo kale wuxuu leey waa waajib waad ku dambaabaysaa haddaad salaadda aaddo waa in cuntada aad fabdau amar wey amar wey waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya in haddii wakhtiga